bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed walihi wصaxbihi aجmaciin albadl qala الnaadimu raximah اllahu taعaalى ataabicu اlmaqsuud bاlxukmi bila waasiطaة huwa اlmusamى badla muطaabiqa aw bacda aw ma yshtamil calayhi yulfى aw kamacduufi bbl wdali اlإdraab iczu in qasda saxib wduna qasdi غalط bihi sulib kazurhu khaalida wqabilhu lyada wacrifhu xaqahu wakhud nabla muda wmin damiiri اlxaadiri الظaahira la tubdilhu ila ma ixaaطaة jala aw iqtadaa bacda aw اجtimaala kaanaka اbtihaaجaka اstamaala wbadlu اlmudmn اlhmza yali hmza kaman daa saciid am cali wyubdl اlficlu min alficli kaman yasil ilayna ystacin bina yucan <clears throat> inta waxaan ka galaynaa waxaa la yidhaahda badel waa aakhiru tawaabic tawaabicdii kii ugu dambeey weeyaan marka musanifka wuxuu yihi bedel waxaa la yidhahda ataabicu huwa albadelu huwa taabicu weeyaan ama ataabicu taabici almaqsuudu bilxukmi xukumka asiga loola jeedo bilaa waasitatin iyadoo wax u dhexeeya taabici matbuuc aysan jirin huwa almusamaa badala midka lagu magacaabo bedel weeyaan marka tacriifu lbadel mima laa masiida calayh yuu musanifka noo tacriifiyey marka taabic kasta oo maqsuudka asiga lagagala jeedo hadda tawaabicda kale markaad fiirisid inay labadooda wada maqsuud yihiin iyo midka dambe inuu maqsuud yahay yay u kala baxeen laakiin midkan waxa weeyaan wuxuu kaga duwan yahay jamiicu tawaabic midka thaniga ah ahamu min alawal walidaalika sidaasuu musanifku wuxuu ku leeyahay ataabicu midka wax raaco almaqsuudu bilxukmi xukumka asigana loola jeedo oo loola qasdaya bilaa waasitatin xaal uu yahay huwa almusamaa weeyaan midka lagu magacaabo badalan badel midka lagu magacaabo weeyaan idan ataabicu almaqsuudu biاnisbati bilaa waasita huwa albadel sidaas weeyaan marka markii ataabicu liraa jamiicu tawaabica soo wada gelayso almaqsuudu bilxukmi markii la yiraahdo maa cada alcaطfi baa soo galaya oo caطfkii biwaasita maxaan ku irahdaa cadfu nasaqi cadfu nasaqi wuxuu ku baxaa bilaa waasita asiga maca alwaasita bu hadaa tiraha jaaa laakiin catfu nasaqa waxa weeyaan maca alwaasita oo waxa weeyaan midka hore iyo midka dambe waawba ama iyo wixii lamid ahaa u dhexeey intaas buu ku tacriifiyey markaasuu wuxuu noo bilaabaya aqsaamtiisi wuxuu iri musanifka mutaabiqan aw bacdan aw maa yashtamil calayhi yulfa aw ka mactuufin bibal yulfa waxaa la ogaadaa oo la helaa mutaabiqan xaal u yahay mid badl muaabaqa aw bacdan inuu yahay badel bacdi aw maa yashtamil calayhi ama asiga waxa shamlisanaya oo badel ijtimaal la yidhaahdo aw ka macduufin bibal ama macduuf bibal midkii lahadlahaayoo badel idraab waay ilan bal waxay faa'iideynaysa idraab aw ka macduufin bibal ama mid oo bal lagu cadfay oo kale xugumkiisa midle baa ku jira buu ku leeyahay oo bedelaidraab la yidhaahdo marka intaana aqsaamtiisii yuu musanifka u qeybiyey badelu almutaabaqa wuxuu mashhuur ku yahay cinda kathiiri min annaxwiyiin badelulkuli min alkuli bay yidhaahdaan an yakuuna thaani musaawiyan lilawal asigii oo kale waa haddii aad tiraahdid jaaa zaydun akhuuka jaaa zaydun baa yimid akhuukaa yimid fiiri markaan zayd huwa nafsuhu akhuukana waa yahay laakiin maanta zayd magaciisa in laguu sheega ma ahee walaalkaa in laguu sheega bay ahayd marka fiiri waxa weeyaan azayd zayd iyo akh waa laba shay oo markaa waxa weeyaan maxaan ku iraahdaa isla eg waay marka an yakuna thani maqsuuda ama an yakuuna thani huwa caynu lawali axyaana saasuu ku imaanaya marna wuxuu imaanayaa bedel ishtimaalka oo kale ayaa ishkaaliya ka joogta laakiin waxaa kale macaanidooda waadix waay haddaad tirahda ihdina asiraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim fiiri ihdinaa ilaahu nagu hanuuni asiraata almustaqiim siraata aladiina ilaahu nagu hanuuni marka الصراaط المستقيم huwa صراaط الذiina أنcمta عalayh marka ka waxaa la yihahdaa badl kuli min اkulina waa la yihahda lakin waxaa kaga fiican magaca musaنif u bixiyo badl مطaaبqة بmacnaa أن الthanي musaawiy أن الthanي musaawin للأwl sidaas weeyaan إlى صراaط العaزيiز الxamiidi الlahi اladي lahu ma fi السamaawaati casiizi lxamiidi allah magaciisa uu yahay allahi haddana laga sii bedelay marka bedelka macnihiisa inaad garatid unbaa muhim ah isaga iyo bayaanka waataan hore usoo niriy meelo badan bay isaga darsamaan wasaalixan libadeliyatin yuraa fii gayri naxwi ya ghulaamu yacmura marka waxaad leedahay jaaa zaydun baa yimiday akhuukaa yimid sidaasaad leedahay marka badl almuطaabaqa kaas weeyaan ayb ow bacdan wayulfaa waxaa la helaa bacdan inuu yahay badel bacdi waay badel bacdi an yakuuna athani juزa min alawali jusiyadaas waxaa weeyaan sawaan kaana nisfahu aw huluthahu aw akhar bacdiga macnaheedi ma aha ka hore inuu badnaado ma aha haddii aad tirahdid akaltu rakiifa thuluthahu haddii aad tirahdid hadda fiiri akaltu rakiifaan cunay thuluthahu baan cunay marka waxa xaqiiqada waxaa weyaan almaqsuudu bilxukmi midka labaad waay liannahu adiga ma aha inaad rakiifka cuntay markii hore waxay ahayd markaad tirahda akaltu rakiifa min baabi atacbiiri can shayi bilkuli wa iraadati bacdihi saasay markii markaasaa waxaa tiri xaqiiqada inaad ka warantid soo ma ka fiicno aad tiri akaltu rakiifaan cunay thuluthahu marka xaqiiqada midka la cuno maqsuud bilxukmi a ah, thuluthki waay <clears throat> ayib taas waxa weeyaan waa badelu lbacdi waay badelu lbacdi baa la yihahda waxaa kamid eh walilaahi cala annaasi xiju man istataaca ilayhi sabiila fiiri walilaahi cala annaasi dadkao dhan wuxuu ku leeyahy xijulbeyti beytka in la soo xajiyo hadda taas <clears throat> kulli waayo markaasaa layihi man istataaca ilayhi sabiila almustatiicuuna binisbati linnaasi qaliiliin waayo waa bacd min annaasi markii man istataaca buu ilaahay xajku leeyahay ninkii awooda markii la yidhi qaar yaray noqdeen marka almustatiicuuna binisbati ligayri lmustatiiciin waxa weyaan aqalu bikathiir mustaiiciinta waa yaryihiin ayb kaa waxa weyaan waa badel bacdi aw maa yashtamilu calayhi aw yulfaa waxaa la helaa maa yashtamilu wax asiga shamlisanayo calayhi calayhi cala lbadeli miya mase calayhi cala lmubdali minhu khilaaf badan baa naxwiyiinta ku dhex jiro badel lishtimaal markuu yahay macnihiisi wax wax <clears throat> baa shamlisanaya waa muuqataa laakiin hal اlأwl yashtamilu calى الthani am الthani yashtamilu calى اlأwl siday tahay baa laleeyahay haddaa tira acjabanii zaydu cilmuhu acjabanii zaydun ay cajabgeli cilmuhu ay cajabgeliyaa tiri marka fiiri hadda mithaalkan ana اlأwl mushtamil calى الthani لأna zayd huwa اladi yashtamilu wاlcilmu fi qalbihi ayib saas haddii la yihahdo waxaa kaa hor imaanaya suriqa zaydun thawbuhu suriqa zayduna la xaday thawbuhu baa la xaday tiri marka fiiri zayd hal huwa yashtamil cala thawb ama thawb huwa aladi yashtamil cala zayd asaxiix ana thawb huwa aladi yashtamil cala zayd marada adigaa ku dhex jirta walidaalika markii la arkay amhiladii qaarkeed anahu ana alawala yashtamil cala athani wa fii bacdi alamhila ana athani yashtamilu cala alawal yaa waxaa weyaan qole waxay yidhaahdeen badel ijtimaal waxaa loo yihah qole waxay lein liana alawal yashtamilu cala athani kama yaquulu naadim wagayruh yashtamilu calayhi cala albadel saasuu ibnu maali qaba qaar kale cagsi bay qabaano waxay lein in athani yashtamilu cala alawal markii amhiladii ninba wax uu soo daliishanayo yaa waxaa la yihi waxaa ka wanaagsan in la yidhaahdo ijtimaalka macnihiisa waxa weeyaan ee macnahaas macna ka duwan inuu lahaado waa ijtimaal bimacnaa waxaa lagala jeedaa anna caamila almubdali minhu mubdal minhigaas horo caamilkiisa yaa waxa uu leeyahay baa le nooc min alcumuumiya oo intooda dhan ou ka wada dhexeeya markaad tidhaahdo acjabanii zaydun thow cilmuhu alicjaab yashtamilu cala alithnayn waa caamilkii weeyaan haddaad tidhaha suriqa zaydun thowbuhu cilaaqada ka dhaxayso sariqada bayna eh, eh, bayna zayd wa bayna thawbihi hiya sariqa marka caamilka hore ibn hishaam iyo keyrkiisa caamilka hore wa huwa aladi yashtamilu cala alithnain sidaasay ay leeyihiin ayib marka waxaa weyaan qowlkaas waxaa weyaan qowlka ugu macquulsan laakiin dadkan kale hadda waxay sheegayaan haddii loo qaato waxay tusinaysaa baa leeyahay yani yantabiqu calaa bacdi alamhila wayakhtalu fi bacdi alaakhar sidaas awgeed baa waxaa fiican in la yidhaahdo labadooda laa axada yashtamilu cala athani inama alcaamilu fiihima jamiica sidaas ayaa lagu soo dhoweey markaasuu yihi aw ka macطuufin bibal yulfaa waa la helaa ka macطuufin bibal bedelki yulfaa bedelkii waa la helaa ka macطuufin bibal bal mid lagu cadfay oo kale inuu yahay marka التاaبع المqصود بالحكم بلا واasطة هو المسمى بدلا تacriifki weyaan mutaabiqan aw bacdan aw maa yastamilna waxa weeyaan taqsiimkii yulfa waa la helaa bedelkii mutaabiqan xaal uu yahay mid mutaabaqaynayo almubdala minhu mutaabaqaynayo bimacnaa ana athani yutaabiqu alawal wa yakuunu musaawiyan lahu aw bacdan yulfa waa la helaa bacdan an yakuuna thani bacda min alawal aw yulfa aw maa yashtamilu ow yulfaa waa la helaa maa inuu noqdo yashtamilu calayhi awalka ou shamlisanay aw ka mactuufin bibal ayib markaasuu wuxuu hadana macaanidii uu musanifka gala wuxuu ku yidhi wada lilidraabi czu in qasdan saxib waduuna qasdin khalatun bihi sulib markaasuu yihi wadaa lilidraabi czu in qasdan saxib wadaa midkan uczu nisbay lilidraabi unusbey in qasdan saxib hadii qasad hadii uu la saaxibo waxaa tiraa idraab dheh wa duuna qasdin hadduusan qasad la jirinne halatun halad baa suliba bihi lagu siibay ayib marka wuxuu ku leeyahay aw ka mactuufin bibal yaa sii qeybsamo badelu idraabka yaa wuxuu u qeybsamaa cinda kathiiriin maxaan ku irahdaa inuu badel qasad inuu yahay iyo inuu yahay badel oo anisyaan iyo badel alghalad inuu yahay iyou u qeybsamaa markaasuu wuxuu ku yiri midkan dambe wadaa ishaarada waxay u laabanaysaa ilaa aqrabi madkuur yay u laabanaysaa aqrab madkuur markaasuu wuxuu ku leeyahay haddii midkan thaaniga maqsuud ou yahay midka hore hadduu maqsuud yahay oo adiga khiyaarkaada aada ugu laabatid waxaad leedahay badel idraabku magacow mathala nin baa wuxuu ihi tasadaqtu bidirhamin bidinaarin buu yiri labadii buu sameey maanta yani nin baa dirham soo sadaqaystay dinaarna waa soo sadaqaystay markii hore wuxuu iri tasadaqtu bidirhamin markaasna waxaa kusoo dhacday oo wax ka fiican aad babixiso dinaarkaba ka qiimo badana ma asiga ka warantid markaasaad bidinaar daba raacaysa kii horena qasad buu ku ahaa oo markaad sheegaysay haddana waxaa kuu muuqata inadkaas iska aamustid ood ku kaloo ka fiican aa sheegtid markaasaa waxaad leedahay bdinaarin marka waxaa la yihahdaa kaas bedel idraab oo macnaha maqsuud weeyaan kilaahumaa <clears throat> maqsuud w haddaa tira zurtu almadiinata makata aad tiri labadiiba inaad tagtay ka soo qaado markaad madiine aad sheegtay yaa tiri makaaba magaalo ahaan ka fadli badan oo beytullaahi alxaraam ku yaalaye maad adiga ka warantid marka alawalna maqsuud waaye thaanina maqsuud waaye marka waxaa la yidhaahdaa hadday saas ay dhacda labadood ay wada maqsuud yihiin waxaa la yidhaahdaa markaas idraab badel idraab baa la yidhahdaa waczu u nisbay wadaa midkan uczu u nisbay lilidraabi u nisbay in qasdan saxib in saxiba qasdan qasdad haduu la saaxibo qasad hadduu la saaxibo idraab ku dheh bmacnaa alأwl yakunu maqsuda kama anahu thaani sidaas oo kale wa ayb markaasuu ku yihi waduuna qasdin qasad hadduusan jirinne galaطu galad baa suriba bihi markaa qalad baa lagu magacaaba man yusamaa biqalad waay saasay lamid tahay haddii carabka laba madaasada galay kaladkaas badel nisyaan iyo badel maxaan ku iraa halad badel khalad wuxuu ku imaan karaa adigoo waxaa tiriyay raaytu aytu zaydan markaasaa waxa weyaan adoo dhihi rabtid ra camran adoo dhihi rabtid zayd kaaga dhacay raaytu zaydan aad tiri marka carabkii aad soo celinaya tiri camran carabka hadduu kaaga hormaro sabqu lisaan wax la yidhaahdo badel khalad a la yihahda khalad waay carabkaa kaaga dhacay laakiin hadii aad inaad warantid aad rabta ra-aytu zaydan aad tiri adoo u qasdaysid markaa kadib baa waxaa kuu muuqday waxaad aragtay zayd maanta inay ahayn camran ay tahay markaasaad camranka dabageysa kaas waxaa la yidhahdaa badelu nisyaan marka badal lisaan badel khalad lisaankuu ka dhaca badel eh, anisyaanna qalbiga buu ka dhaca farqiga u dhexeena waxaa waaye badal khaladka adigoo camran dhihi rabta carabka zaydkaaga hormaray markaasaad carabka intaa kasoo qabataad camran tiri kaas badal khalad eh, waa badala nisyaanna waxaa weeyaan markii hore ra-aytu zaydanaa tiri waanad u qasdaysa kadib cadaatay inaad ad zayd maanta aadan arkin waxaad aragtay camar ay yihiin markaasaa tiri camran kaas badal nisyaan baa la marka kaa waxa weyaan wadaa markuu musanifku kuleeyahay midkan ka macduufin bibal yaa aqsaamtiisa hadda lasii galaya farc wa markaasuu ku yiri waczu nisbay daa midkan lildraabi u nisbay in qasdan saaxib in saaxiba qasdan qasdan hadduu la saaxibo waxaa la yihahda idraab baa la yihahda badel maqsuud wa wa qasdin qasad hadduusan jirinne ghaladun bihi sulib halad baa lagu siibay oo lagu magacaabaa macnaha qaladkaasna waxa weeyaan ima an yakuuna min allisaani fahuwa qalad aw min alqalbi fahuwa annisyaan mid intaasoo dhan waxaw aqsaamtii uu kaga baxay markaasuu wuxuu ku yidhi kazurhu khaalidan waqabilhu lyada wacrifuu xaqahu wakhud nablan muda kazurhu ziyaaro miithaalkoodii kuu sheegaa kazurhu ziyaaro khaalidan ziyaaro kow waqabilhu dhunko alyada yad dhunko wacrifhu garo xaqahu xaqiisa garo wakhud qaado nablan qaado muddan qaado intii oo dhan buu kugu miithaaliyey hadda fiiri kazurhu khaalidan waxa waa badel muطaabaq kazurhu ninkaas aan kuu sheegay ziyaaro khaalidan ziyaaro wa badl muطaabaqa lianna cawdata damiir ilaa rajuli huma budila minhu khaalid wa qabilhu ninkaas dhunko alyada ka dhunko badl bacdi wa markii hore qabilhu asiga dhan dhunkoobay ahayd markaasaa layihi asiga ma ahna alyada oo bacdi e ka dhunko waa badl bacdi waay wacrifhu garo ninkaas xaqahu garo ayib hadda fiiri badel ishtimaalkii waa badel ااجtimaal wacrifuu xaqahu hunaaka cilaaqa bayna الrajul wa bayna xaqihi lakin ayuhumaa yshtamilu calى الthaani hal اlinsaanu yshtamilu calى xaqihi am اlxaqu ystamilu calى الrajul hadda mithaalkan waxaa u dhow xaqa cilaaqa buu laleeyahay ninkiisa waa la yaqaanaa lakin id kaana laabuda an yakuuna axaduhumaa ystamilu calى الthaani waxa weeyaan ninka saaxibu lxaqa ah liannahu xaqiisa fi fii yadihi wa fii xawsatihi laakiin waxaa ka fiican in la yidhaahda icrifkaas liannahu hunaaka almacrifa ana man carafa ashaksa carafa maa lahu maa lahu calaa gayrihi min xuquuq marka almacrifa hiy alatii tashtamilu cala الاثnain badl اجtimaalkii waay wakhud nablan muda <coughs> wakud nablan wakhud qaada nablan leebab qaado muddan qaado intana waxaa lagu miithaaliyey badelkii badel alghalad iyo badel alidraab iyo badel nisyaan miitha ay u taalla haddii aada marka hore aada tiraahda ninkan ina tira waryaa wargamuunan qaado baa tiri markaas kadibaad haddana waxaa tiri war muddan qaado labadii waad u bedel idraab waay markii hore waxaad doontay inaad amartid inuu gamuuno qaato markaasaa wa tiri wallahi meesha u socda waxaa kaga haboon inuu midiyaal qaato markaasaa tiri muddan qaado labadiiba waa maqsuud khiyaarkaadaad midka hore ugu bedelatay kaas wax haddii adigoo dhihi rabtid khudun mudan aad dhihi rabtay carabkaa nablanka aga dhacay nablantii soo qabatay markaasaad muddan ku soo saxday badal khalad baa la yidhaahdaa haddii marka hore aad tidhaahdid khud nablan qaada nin yahow aad tidhi markaasaa waxaad xasuusatay war arintaas inaysan fiicin inaad ku qaldantay markaasaa tihi mudan qaado qasada alawal huma dahara laka ana anna dalika laysa bijayid aad haddana ka badalatay bedela nisyaanka kaas waa marka musanifka tacriifkii taqsiimkii amhiladiibu haddana ku raaci kazurhu khaalidan waqabilhu lyada waxa wey amhiladii lijamiici alasnaaf alarbaca bedel mutaabaqa bedel اlbacdi min alkuli bedel اlijtimaal bedel alidraab wاlgalط wاnisyaan intaba waxa weyaan saasuu kugu mihaaliy markaasuu haddana wuxuu iri wmin damiir اxaadiri ظaahira la tubdilhu ila ma ixaaطaة jalaa aw iqtadaa bacda aw ishtimaala kaanaka ibtihaaja kastamaala markaasuu musanifku wuxuu ku leeyahay walaa tubdil ha badelin addaahira isimka daahirka eh min damiiri اlxaadiri damiir xaadiri ha ka bedelin ilaa maa shay mooye jalaa ixaadatan macnaha ixaadatan koobid fayday yani ilaa ma اqtadaa ixaaطata aw iqtadaa bacda badel bacdi keenay mooye aw istimaalan istimaal wixii keenay mooye mithaalkiisa waxaa kamide kaanaka adiga ibtihaajaka faraxaada istamaala waa soo iisha dadka macnaha dadkuu soo jiitaa marka fiiri hadda waxa weeyaan damiir xaadir ah lagama bedelo maxaan ku iraahdaa isim daahir ah damiirka xaadirka waxa weyaan damiir mutakalim ah iyo wixii la hal awaay damiirka mutakalimka iyo damiirka mukhaaabka ah damiir xaadira ah laisku yiraahda liannahu ninkii iska hadlaana wuu jooga mukhaaabkana hortaada u fadhiya labadaasaa damiir xaadir loo yaqaana laakiin damiirka hadduu qeybo yahay asiga wax waa laga bedelaa hadda musanifka kacrifuu xaqahu meeshii hadda aan soo sheegnayn kacrif maxaan ku irahdaa amhiladii hadda maantana uu soo sheegay kazurhu khaalidan waqabilhu lyada kuli khaalid hadda waxaa laga bedela damiir kazurhu hadaasaa mubdal minhu ah khaalidanna bedelkii waay waqabilhu hudaas mubdalu minhugii waay alyadana bedelkii waay wahaakada isim daahir aho damiir qeyb laga bedelay waay musanifka markuu kugu miithaalinaya inuu wuxuu rabaa ku tusiyo anahu laa maanica min ibdaali daahiri min damiir اlghaa'ib taas waa mid midaana damiir xaadir ah waay markaasuu wuxuu ku yiri damiir xaadir ah ka bedelin isim daahira oo macnaha laa tajcal almubdala minhu damiira xaadira damiir اlmutakalim wa damiir اlmukhaaطab laakin ilaa idaa iqtadaa ixaadatan ixaadada marka waxaa weeyaan an yakuuna thaani mustamila lilawali oo macnihiisa uu ka caamsan yahay ilaa maa ixaadatan jalaa walaa tubdilha bedelin adhaahira isimkii daahirka ahay badel ha ka dhigin min damiir xaadiri damiir xaadirina mubdela minhu ha ka dhigin laa tubdilha bedelin ilaa maa ixaadatan jalaa wixii macnaha maa ajlaa ixaadatan wixii macnaha koobid an yakuuna thaani muxiita lilawali hadday noqdaan mooye waxaa lagu mithaaliyey anzil calayna maaidata min asamaai takunu lanaa ciidan liawalina takunu ciidan takunu lanaa ciidan liawalina wa aakhirina fiiri hadirtaan takuunu lanaa ciidan noo noqonayso liawalinaa wa aakhirinaa u noqonayso liawalinaa wa aakhirinaa waxaa laga bedelay lanaadiyaa laga bedelay lanaana maxay tahay waa damiir oo mutakalim ah waay damiir asoo mutakalim ah yaa waxaa laga bedelay isim daahir ah oo awalinaa wa aakhirinaa awal iyo aakhir waa asmaa daahira ah yaa laga bedelay liannahu waxaa lagu leeyahay liawalina wa aakhirina ixaatay faa-idaysa hadda lana haddii la yidhaahdo lagama fahmi lahayn takuunu lanaa ciidan haddii la yidhaahdo yani inta meesha markaa hadlaysay inay ciid u noqoto iyo in badan in noqoto ma ahayn laakiin markii la yihi liawalina wa aakhirina midka laga bedelay akharu ixaatatan min adamiir almubdali minhu sidaasaa loo jeeda ayib waxaa lamid ah qowl اllahi tacaala laqad kaana lakum fi rasuuli اllahi uswat xasanat liman kana yarju اllah walyowm alaakhir laqad kaana lakum waxaa idinkugu sugnaaday ad leedihiin fii rasuulillahi uswatun xasana limanow ugu sugnaaday limantaasaa waxaa laga bedelay lakumtaas hadda fiiri lakum markii la yihahdo khitaabka dadkii markaa aayadda lagula hadlayay bay tusinaysaa lakumtaasaa waxaa laga bedelay liman kaana yarju llah walyowma alaakhir ninkii ilaahay rajaynaya waxaa kulminaya markaa dadkii markaa lala hadlay iyo wixii kadib imaan doono bimacnaa ana thaani akharu ixaadata min alawali lana lakum taas hadeertaan waxaa weeyaan khitaab lilmuwajahi ilayhim alkhitaab ayaama waqti nuzuul qur'aan laakiin markii lii liman kaana yarju llah walyowma alaakhir dadkii oo dhan baa markaas yaa soo wadagalaya athaani ashmal min alawal sidaas waay marka waa laga bedeli karaa ayb kaas waxa weeyaan ilaa ma ixaadatan jala aw iqtadaa bacdan dhe markaan aw iqtadaa bacdan waxaa tiri acjabtanii kalaamuka acjabtanii waad icajabgelisay kalaamuka i cajabgeliyay hadda kalaamukadaas waxay bedel ka tahay damiirka acjabta ta'daas oo faacilka ah markii hore ninka dhamaa ku cajabgeli markaasa dare bacdi kasoo kata kalaamuka hay cajabgeliyaa tiri marka fiiri waxa weeyaan hadda ibdaalu ismin dhaahir kalaamuka ism dhaahir ah damiir oo mukhaatab aho damiir xaadir aho acjabta ah, ah aa laga bedelay sababtana waxa weeyaan maadaama aw iqtadaa bacdan hadduu bedelka bedelbacdi noqday waa waxaa ka mid ah qowl shaaciri darinii ina amraki lan yutaaca wamaa alfaytanii xilmii mudaaca darinii iga tag buuri ina amraki amarkaada lan yutaaca lama adeecay wamaa alfaytinii ima helaysid xilmii heli maysid mudaacan inuu yahay mid la dayacay kanna waxa weeyaan waa bedelkii bedel ijtimaal ahay waa lann xilmidaas oo isim daahir ah waxaa laga bedelay ya-da oo ah alfaytani ya-deedaa laga bedelay marka ya maxay tahay damiir mutakalim waay xilmina isim daahir waay muxuu u banaanaaday liana albadla hunaa badel ijtimaal oo waxaa weyaan aw ijtimaalan bay soo gelaysaa mithaalkii wuxuu iri inaka adiga ibtihaajaga farxaado istimaala dadka waa isha mithaalkii dambe waay hadda inaka kaafkaas mubdalu minhu waay waxaa laga bedelay ibtihaajaka adiga faraxaada aa laga bedelay ibtihaajo ism daahir ah yaa kaafkaasoo mukhaatabkaa laga bedelo damiir xaadir ah waxay ku banaanaatay liana alibtihaaja fi daakhili rajul fahuwa istimaal weeyaan sidaasaa la yiri ayib badelulbacdigina waxaa kamid mid ah ou ku yiri hadeertaan maadris ku soo celiya shaarixa aw cadanii bisijni rijli rijlii farijlii shathnat lmanaasimi ou yiri hada tii hadda aan soo miithaalinayna cajabtanii kalaamuka aan soo lahayn waay iyadoo shicra buu keenay muxarir awcadanii bisijni buu igu igu guulguulay awcada iyo wacada way kala yihiin awcada tahdiid waay wacadana yabooh waay awcadani bisijni buu manaha igu handaday iyo waladaahimi xerka madmadow rijlii buu macnaha ku handaday markaasuu i fa rijlii shahnat lmanaasibi boqonteeda miduu adag yahay waay yani lugtayda waxa weyaan waa lug adag oo xerag waxba kama dhibay marka waxa weyaan awcadanii ri wuxuu igu handaday bisijni rijli buu ku handaday inuu lugaha iga xeli doono rijli waxaa laga baday damiirka oo cadani yadeeda badel ishtimaal waay marka badel bacdi dheh badel bacdi weeyaan ayib marka maxaa la diidan yahay hadda fiiri waxaa la diidan yahay inaad tirahdid ra-aytuka zaydan inaad tirahd ra-aytuka waan ku arkay zaydan aan arkay inaad tirahd zayd oo isim ah oo daahir ah inad kaafkaas ra-aytuka kaafkeeda aad ka badashid yaa la diidan yahay leesh liannahu waxaa lagu leeyahay meeshan badalmutaabaqa lagama ogolo intii kale waa la ogol yahay hadda ra-aytuka adaan ku arkay zaydan aan arkay ninkii ku dhagaysanaa wuxuu u haystaa laba qofood inay kala yihiin isma keeni karaan isim daahir ah oo kaaf oo khitaab oo xaadir laga bedelay ixaatana ma faaideynin badel bacdina ma aha badel ijtimaalna ma aha marka badel mutaabaqa haddii uu bedelka yahay lagama ogolo isim daahira in damiir xaadir laga bedelo lama ogolo intaas kalia weeyaan markaasuu musanifku wuxuu iri wabadelu mudamani lhamza yali hamsan kaman daa saciidu am cali wuxuu leeyahay wabadelu mudamani midka la dimnisiiyey bedelkiisa alhamza la dhexgeliyey yli hmزan waa inuu yli hmزan u la xariirsadaa mithaalkiisi kaman daa midkan you yahay asaciidu miya am cali waa wuxuu leeyahay badl mudamani haddii midka horeo mubdalu minhuga ah hadduu istifhaam ximbaarsan yahay midka laga badalayo dambana istifhaamka in la geliyo waay liannahu waxaa la rabaa badelka calaa niyati tikraari اlcaamil oo kan hore hadii la goy kara macnaha dambe inuu istaagi karaa la raba wa badalu lmudamani midka eh, macnaha la dhexgeliyey mudaman waxaa weeyaan midka loo dimni siiyey waxaa weya waa dhexgelin unbaa loo jeedaa tadmiin wa badalu lmudamani midka loo dimni oo la dhexgeliyey alhamza la dhexgeliyey badelka oo hamzada wato bedelka hore oo hamzo wato yali hamzana la xariirsadaa <clears throat> ayib ka mandha oo kale waa mandha hadda mandha hamzo kuma jirto laakiin wuxuu ximbaarsan yahay bimacna hamzat اlistifhaam mandha a lagu yiri ninkan yuu yahay mandhaadi istifhaam waaye xarfu اlistifhaam oo macnaha oo hamze e kuma jirto laakinahu mudamanu bimacna alhamza kow saas hadday noqoto midka ka dambeeya markan oo mubdalu minhu ah hamsadii la xariiri asaciidun am cali man daa midkan yuu yahay asaciidun am cali saasaad leedahay asaciidun am cali miya ayib mase waxaad tidhaahdaa mithaalka ulajeedada waxa weeyaan asaciidun am cali man daa midkan muxuu yahay asaciidun miya am cali miya oo caligaasaa saciidka laga bedelay marka maadaama saciidka hore hamso u wato ina midka dambena lasoo geliyo waay sidaas <clears throat> sidaas ay u dhowdahay oo labada hadda la leeyahay waxa waaye asaciidun am cali baa lakala bedelay ama mandaa oo dhan baa asaciidun am cali laga bedelay labadaas waa suuragal waxaad leedahay mathalan ayadu waxaa lamid eh ka maaluka xoolahaada waa imisa acishruun miya am thalaathuun midkadaba waa in hamsadii la soo celisa maa tasnacu shardigana waa lamida ah, layidhi haddii shardi ay tahay maa tasnacu in khayra wain sharan maa tasnacu maxaa samaynaysaa in khayran miya wain sharan in khayran hadii uu yahay wain sharan hadduu yahay tujza bihi waa lagaa jaaziyaa dheh marka in khayran waa shardi haddii in sharan laga bedelo wixii khayranti ay wadato shardiga in lala soo celiyo maa tasnacu maxaa samaynay in khayran haddaad samaysid in sharan hadaad samaysid tujza bihi marka in sharan waxaa laga bedelay in khayran khayrkii maadaama in uu shardi o wato waa intii in la soo celiya sidaas waay wa yubdal lficlu min alficli kaman yasil ilayna yastacin bina yucan wa yubdal lficlu ficilki waa la bedelaa min alficli baa laga bedelaa ka qowlika yastacin binaa ninkiina kaalmo weydiista yucan waa loo kaalmaynayaa saaba noo mithaaliyey macnaha jumla jumla waa laga bedelaa ficil keligiis ma jire eh ficilka faacil oo wataa wa yubdalu lficlu ficilkii waa la bedelaa min alficli baa laga bedelaa kaman ka qowlika weeyaano man yasil ilaynaa ninkiina soo gaaro yastacin binaa ninkiina kaalmo weydiista yasil ilaynaa ficilkaasoo ficil shardiga marka adigoo yasil ilaynaa aanba ku dhawaaqin ay lamid tahay kaman yasil ilaynaa ninkiina soo gaaro yastacin binaa ninkiina kaalmo weydiisto waaadooyiya lamid tahay kaman yastacin binaa yucan waa loo kaalmaynay waxaa kamid ah layihi qowlullaahi tacaala qowlu llaahi tacaala waman yafcal dalika yalqa ahaama yudaacaf lahu alcadaabu yowma alqiyaamati wayaklud fiihi muhaana yaa kamid ah layihi fiiri hadda ilaahay wuxuu leeyahay waman yafcal dalika macaasi badana lasoo sheegay mukhaalafaad oo shirkiga ugu wen yahay ayaa layihi waman yafcal dalika ninkii arrintaas sameeyo yalqa athaaman dembiyaal buu la kulmaya yudaacaf lahu lcadaabu yaa loo laablaabaya marka fiiri yudaacaftaas waxay bedelka tahay yalqa adigoo yiri oo kale macnihii ay ka mid tahay wman yafcal dalika yudaacaf lahu lcadaab yalqa athaaman u la kulmayaa yudaacaf waxaa loo klaab macnaha mid kastaba jawaabay ay dhacday waxaa lamid eh amadakum bima taclamuuna amadakum biancaamin wa baniina yaa lamid eh amadakum wuxuu ilaahay idinku taageero idiin siiyey bimaa taclamuuna waxaad ogtihiin amadakum wuxuu idiin siiyey biancaamin wa baniina amadakum taan dambe mida hore ay bedel ka tahay wa min dalika qowlu shaaciri ina calaya allah an tubaayica tukhada kurhan aw tajii'a طaa'ica ina calaya allahi ina calaya lilaahi ina lilaahi calaya saasay ka dhigan tahay ilaahay wuxuu igu leeyahay an tubaayica inaad la mubaayacootid tukhad in lagu qabto kurhan adigoo qasab in lagu qaato aw tajia طaa'ican saas waay ayb marka hadda an tubaayica a ah, waxaa laga badelay tukhada ficil ficil laga bedelay waa waxaa la yihi hal yajuusu ibdaalu اljumlati min almufrad nacam ka qowlihi tacaala afalaa yanduruuna ilى اlibili kayfa khuliqat afalaa yanduruuna ila ibli mayna fiirinayn kayfa khuliqat si loo abuuray jumladan kayfa khuliqat badel min alibil ibiloo mufrad ahaa jumla kayfa khuliqat laga bedelay wa hal cagsu yasixu am laa waxawaa khilaaf badanan baa ka jira wallahu aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin